faslun fii bayaani xukmi afcaali lmuqaaraba afcaal lmuqaaraba xukunkeeda la caddayntiisa ayuu fasal u yahay wuxuu fasalkaanu ka hadlaa afcaal lmuqaaraba xukunkooda faslun fii bayaani xukmi afcaali lmuqaaraba afcaal lmuqaaraba xukunkeeda la caddayn la caddayna ayuu fasal u yahay wa ama afcaal lmuqaaraba dhowaanshada afcaasheeda afcaal muqaraba waxaa loola jeeda alafcaal adaalatu calaa qurbi xusuuli اlkhabr wa dunuwihi afcaal tusayda khabarka soo xasilidiis inuu dhow yahay alafcaal addaala wa afcaal tusayda calaa qurbi xusuuli اlkhabari wa dunuwihi wa afcaasha tusayda khabarka soo xasilidiisi inuu dhow yahay mar dhow inuu soo xasili doono afcaal tusayda weeye marka waxaa la yidhi muqaaraba muqaaraba waa mufaacala mufaacalo waxaa asal u ah ficil laba qof isla samaynaydaa loo isticmaalaa hadda loolama jeedo sidaas ma loola jeedo hadeer waxaa loola jeeda aslulficil oo qurbigiiya bis tan kaleeto isticmaalka afcaasha uu baabkan ku sheegay ramukallah oo koob iyo toban ficil uu sheegay waa arki doonaa saddex iyo saddex iyo shan afcaasha uu baabka ku sheegay in afcaalmuqaarabo la wada yidhaahdaa waa min baabi taqliid kalqamarayn lilqamari washamsi marka waa baabu taqliid sababtoo ah afcaashan waxaan arki doonaa qayb kamida unbaa tusta muqaarabada qayb kaleta shuruucay tustaa qaybna rajay tustaa marka baabbab waxaa la ydhaha taqliid qayb kamida saddexdii macnaheedu uu dhammaan ku wada magacaabo Ah, macnuhu waa saddexoo qaybna muqaarabay tusay qaybna rajaan qaybna shuru saddexdaasay u kala tusayaan baabu taqliida leena fa hiya afcaashaanu alaaatu aqsaamin qaybyaalo saddexa weeye koob iyo toban ficiluu sheegi doonaa waxay u qaybsan yihiin xagga macaanida ay tusayaan marka la fiiriyo waxay u qaybsan yihiin saddex qaybood qaybta ugu horeeya maa shay weeye alwal min alaqsaami alaa weye kan ugu horeeyo saddexda qaybood ka mida ah, maa shay weeye wadica loo dejiyey lidalaalati tusib calaa qurbi lkhabari khabarka dhawaanshadiisa uu tuso khabarka inuu madhow soo xasilayo loola jeeda khabarka dhawaanshadiisa ee calaa anahu qariibu lxusuuli khabarka soo xasilidiisa ina dhowda khabarku inuu mar dhow dhici doono oo shay mar dhow la heli doono uu yahay saasay tuse qaybta koobaad khabarkeeda inuu yahay shay mar meel dhow soo xasili doona waxaa tidhi alawal min alaqsaami alaaaa kan ugu horeeya oo saddexda qaybood ka mida maaki wey wadica loo dejiye lidalaalati inuu tuso calaa qurbi kabari alaa xusuuli qurbi kabari wey alaa qurbi xusuuli kabr wey alaa xusuuli qurbi lkhabari ey calaa anahu qariib lxusuul khabarku inuu yahay mid soo xasilidiisu dhowdahay wa huwa qismigaasu waa saddexe wahuwa qismigaasu kaada wey kaada waa dhawaaday wa karaba waa dhawaaday bifatxi ro karaba wa kasrihaa kariba walfatxu fatxa afsaxu fasaaxo badan wa awshaka waa dhawaaday saddexdaas afcaalu muqaaraba weeye waa maa wdica lidalaalati calaa qurbi lkhabari calaa qurbi xusuuli اlkhabr khabarka mar dhow inuu soo xasilayo tusaan saddexdaas wtani midka labeeya maaki wey wadixa loo dejiye lidalaalati inuu tuso calaa rajaai lkhabari kabarka la rajayntiisa qofka mutakalimka ah wuxuu rajaynaya macnaha kabarku tusaya inuu marnu soo xasila alaa rajai lkhabari calaa rajai lmutakalim lixusuuli madmuuni lkhabar madmuunku waa macnaha khabarka macnihiisa inuu soo xasili doono sidaas ayuu rajaynaya qofka ku hadla afxaasha qofka afcaashan ku hadlaa wuxuu rajaynaa abarka macnaa uu tusa macnahaas in madhow soo saasuu rajaynaa calaa rajaa'i mutakalim lixusuuli madmuuni اkhabr qabarku inuu soo xasili doono saasuu rajaynaa inuu mardhow soo xasila iyo inuu mardheer soo xasila ma kala duuna laakiin horta qabarku inuu soo xasila ayuu rajaynaa saasuu rajaynaa ee maana hadda dhow ii imaana wahuwa qismigaasuna waa saddexe casaawe hmm, casaa wuxuu mudan yahay waxaraa wuxuu mudan yahay wakhlowlaqa wuxuu mudan yahay saddexdaas wey casaa xaraa ikhlowlaqa wahaalif qismiga saddexeeya maa qismi weye wadica loo dejiyey lidalaalati inuu tusaa calaa shuruuci gudagelid waana la gudagalayba khabarkiiba wuxuu tusaa calaa shuruuci ismi fi lkhabar in isimkii khabarkii gudagalayba oo ay xaaladiisiiba la taagan yahay calaa shuruuci ismi isimka inuu gudagalay oo dhex galay filkhabari sidaasuu tusa wahuwa kaasu kaiirun waa mid fara badanoo culummada gobol waxayba gaadhsiiyeen dhowr iyo labaatan laakiin shanuu ka sheegay musanifku naxw bafiqa waa gudagalay wacaliqa waa gudagalay waanshaa waa gudagalay waakhada waa gudagalay wajacala waa gudagalay wa haadihi alafcaalu afcaashan isku soo duubduub marka koob iyo tobankiiba ah, afcaasha koob iyo tobanki isku soo bax wahadihi lafcaalu afcaashan tacmalu waa camal fale camala kaana fatarfacu lmubtada mubtadahi gode wa tansibu lkhabara khabarkana waa nasbine fatarfacu lmubtada mubtadahi gode rafcan hayra rafci lwali rafcii hore oo mubtada godnaa jiray mid aan ahayn ah, maxaa yeele mubtadi awalba waa godnaa laakiin markii hore caamil macnawiyaa goday haddana caamil lafdigaha goda marka ma ahan kii hore waa rafco kale wa tansimu lkhabara khabarkiina waa nasbine ilaa laakine ana khabaraha kabarkeeda yejibu waxaa waajiba an yakuuna inuu noqdo ficlan ficil keliya kabar ma noqde waa iska musaamaxa ku jirta ama fudaysiye wlmuraadu anahu yajibu an yakuuna khabaruha jumlatan ah waa ficilka iyo faacilka ee ficilka kaliya maan jumlada dhamaan khabarka noqonayda ee waa iska fudaysto musaamaxa la yidhahdaa fudaysi aa la yidhahdaa kabarkoo mufrada inuu yimaado ayaa naadir naadir wey yajibu waxa waajib an yakuna khabaruhaa an yakuna huwa khabarka inuu noqdo ficlan ficilkoo mudaarican mudaarica ficil mudaarica ficilkaasoo mu'akharan canhaa laga gadaalmariyey waa waajib abarku inuu ka gadaal maro falaa yajuusu taqdiimuhu calayha ma banaana inuu kasoo hormaro laakiin tawasud waa loogol yahaa la yidhi oo kabarku kala dhex galo bayna alafcaali wa asmaaiha afcaasha iyo asmaada waa kala dhex geli karaa inkastoo isaga lafkiisu muttafaq usan ahayn laakiin culummo badan oo nuqaada ka mida sharaxna waa nin dhigaahe eh, ka mid yahay abucabaas almubarad wasirafi iyo abu cali alfarisi iyo ibnu cusfuur iyo ibnu hishaam muqnida iyo ina maalik tansiilka iyo culumadaasoo dhan ayaa sheegeen waayo raafica lidamiir ismihaa raafican haddana ficilka ka sifee ficilkaasoo raafican godanaya lidamiir ismihaa afcaashaan isimkeeda damiir usoo laabana afcaashaan isimka ay rafcisteen damiir usoo laabanaya ficilka mudaarc khabarka faacil u qaadana ama ma faacil ficilka khabarka noqona wax kale faacil uma qaadan karo wuxuu faacil u qaadana ama naa faacil hadduu majhuul yahay wuxuu u qaadanaa damiir u soo laabana waxa weeyaan isimka afcaasha waa inu guta inay isku xirnaadaana la raba wayajibu waxaa waajiba halkan wuxuu ga hadlaa an la xiriirsigeeda khabarka an inuu la xiriirsato anti nasriyada ficilka mudaaricna isku jirtay ah. anti ficilka mudaaricna isku jirtay taasuga hadla uu ku yidhi wayajibu waxaa waajibaya iqtiraanuhu khabarka la xiriirsashadiisa iqtiraanuhu khabaru afcaali hadi baab wey khabarka inuu la xiriirsadaa waajiba ban waa antii masderiyada ficilka mudaaricna sii jirtay waa goorma markuu waajib yahay waa in kaana alficlu hadduu yahay xaraa waklowlaqa labadaas labadaas iyay ka mid ahaayeen afcaal raja hmm, afcaal raja labadaas oo afcaal raja ka mid ahaa in waxa waajiba ay la xiriirsato an masderiya maxaa yeelay shayga la rajaynaa xusuulkiisa waa waxaan weli la gaarin mustaqbala anta masderiyada ficilka mudaaric nasbidana waxaan soo marnay markaan ficilka mudaaric u qaybayna macnihiisa xagga zamanka inuu maadi maxdiga noqon karo mustaqbal maxdi inuu noqon karo xaalo maxdiga inuu noqon karo liadawaati marka adawaadkii oo u khaalis yeelayda mudaarica mustaqbalka anta kamidheed nawaasiboo dhanaba kamidheed nawaasiboo dhana kamidheed marka afcaashaan maadaama afcaalurajaa tahay xara iyo ikhlowlaqa an ayaa waajiba qabarkaas inay gasho si uu mustaqbal u noqdo mustaqbal u noqdo ilaa shay la rajaynaya shay hadda la hayo ma waana la rajaynaha lwi wax gacan lagu hayo ma wax gacan lagu hayo ma wadalika tusaale xaraa zaydun zayd waxaa la rajaynaa an yaquuma inuu istaago xaraa zaydun zayd wuxuu mudan yahay la rajaynaa an yaquuma inuu istaago wakhlaqati samaau samadii waxay mudantoon ka rajaynaynaa an tundira inay madar soo daydo inay madaraydo wayajibu waxaa waajiba tajarudu tajarud kabari kabarka inuu kadhar beelo min an an inuu kadhar beelo almasderiya waa goorma bacda afcaal shuruu afcaal shuruu markuu ka dambeeya kabarku oo waxa kabarka qaadana ay yihiin afcaal shuruu maxaa yaele afcaal shuruu waxayba kutusi isimku inuuba gudagalay kabarkii oo shay xaalaho hadda taagan u antuna maxay keeneen mustaqbalay keeneen waa marka waaba iska hor imaanaya afcaal shuruuc ayaga qabarka wuxuu tusaa shay haddaba haddaba lagu guda jiro inuu yahay oo xaala antuna maxay keeneen mustaqbal waa iska hor imaanaya marka anta waa in laga ilaaliyo anta waa laga ilaaliyo afcaal shuruuc xaalay usugnaatay antuna ficilka mustaqbalay u khaliseen fa baynahumaa tanaafud waa isdiidaayaan waa kan ku yidhi sharax waa isdiidaayaana ka ilaali afcaal shuruuc waa inaan an lagu arag qabarkeeda naxwo wadafiqaa nabi aadam iyo xawaa waxay guda galeen yaksifaani inay ku dhejinayaan calayhimaa korkooda min waraqi ljanna jannada caleynteeda shaydaankii markuu yidhi geedaan cuna oy geedii dhedhamiyeen owal cawradooduna u qarsoone ilaahay ayaa u asturay ah cawra muuqata cawra muuqata markaa soo horreedi marka isla markii dharan lama arko Ah, asturkii ilaahay saarana geedkii la cunaya fayd khalaas marka caleentii jooga inta gooyaan korka saarayo bal wax kale yada caleenta la saarana cawrad waxaa ah, cawra la qariyaa inay asaaratan waxa weeyaan inay asal min usuuli islaam tahay kutusi ah, oo fitra islaamiya tahay nebi aadam iyo xawa aysaga markii xataa maahan in daliil inta soo dega la yidhi war cawrada qariya markiiba waxay dareen inaysan saxayn cawra inay muuqato marka fitra saliim ah ma aqbalayo cawra iska muuqata wax daranoo dabagaab wato wareegaya waa wax fitradii ka soo horjeeda oo gaalo iyo wax daran ku saamoobay musiiba ku dhacday ah, isla markiiba nabaadan caleenta hataa wax kale dharka leehay ay caleenta korka ku dhejinaan kawar ah, marka wax daranoo fitrada iyo islaamka iyo dhaqanka o dhan ka soo horjeeda weeye wax daranoo dabagaabl waay marka dafiqaahu marka daafcaasha fiiri kulligood waxa way mid walba ismna waa qaadana khabarna waa qaadana taas waxaan sida waa la fahma dafiqaa ismkii waa aliftaas khabarkiina yaksifaani waa ficilkaas mubaaric iyo faacilkiisa khabara waay walakfaru sida ku badan fii khabari casaa wa awshaka labadaas oo ka mid ahaa casaa waxay ka mid aheed afcaalu rajaa oo shakar waxaa ka mid ah afcaalu muqaaraba labadaasay kala haayeen labadu saasay kala yihiin labadaas isku keenkeenkaa waxaa ku badan aliqtiraanu qabarku inuu la xadiisado bian an la xadiiskeeda ku badan labadaas hmm, oo awshakana afcaal ka mid tahay casaana ay ka mid tahay afcaal naxw casa allaahu allah wuxuu mudan yahay an yaatiya inuu la yimaado huwa alle bilfatxi furid iyo nasri bilfatxi binasriga loola jeeda gargaar uu nabigiisa u gargaaro dad badanoo munaafiqiina gaaladay usii dhuumanayna aayad markaas aayaduu ka hadlaaya marka laydhao maxaa gaalada in dabadha waxay isleeyihiin waxaan ka cabsanaynaa in muslimiinta la ciribgooya hadda waxaan siyaana calaaqadaas aad u baxsataan marka muslim jabo aad tirada hadda annaga el badan idinla wad idinka idla wad muslimaad ka adkaalaydaan anagaa hoos idin kala wadnay marka marka muslim jabo aad baxsataana filan markaasa la ilahi waxaa dhici karta waxa weye inuu fadxi deg dega keeno oo arrintu saad malida aysan moodin aysan noqon saad isleedihiin oo ah muslim aad jabay ee arrintu dhanka kale ay noqoto allahu akbar fool xumaa markaas talaxumada ku dhacayda dadkii gaalo la xiriiri jiray hoos kala waday casa allaahu allah wuxuu mudan yahay an yaatiya inuu la yimaado bilfatxi gargaar wey binasri haye casaa isimkeedi waa allah khabarkeediina ficilkaas mudaarico an yatiya iyo faacilkiis wey ficilkii marka muxuu u qaatay faacil damiir musatira oo u laabanayo isimka casa allah u laabanayo iyo wa qowlihi nabiga qowlkiisa calayhi salaatu wasalaam uu yihi yuushiku waxaa soo degdegaa an yaqaca qofki inuu ku dhaco fiihi fi lximaa seerihi inuu ku dhaco yuushiku waxaa soo degdega an yaqaca aaway awshaka ficilkan mubaaraca yuushiku ah isimkeedii masderka laga dhalaalina an yuqic ah. sidaasaa soo degdegayda sidaasaa soo deg an yaqaca inuu ku dhaco fiihi fiihi fi lxima inuu ku dhaco sidaas ayaa soo degdegayda man xaama xawla alxima uu yidhi yuushiku an yaqaca fiihi marka huwada wuxuu u qadaray inuu faacilkaas u celiyo mantaas man qofkii xaama ku wareega xawla alximaa seeraha hareerihiisa yuushiku waxaa soo degdegaya yuushiku wuxuu ku degdegayaa huwa mankii u celiyo ah, an yaqaca inuu ku dhaco fiihi fi lximaa marka waxaa la rabaa an yaaa marka an yaqacada marka manki laftirkiisii ayay markaas u laabanayda qaabka u icraabay oo markaas qaacidadii ku dabaqayo inuu waafajiyo raba hmm. yuushiku mantii u celiyey an yaqacana mantay u laabana iyado isimka laftigiisi marka u laabanay qaacidadii marka waa waafajiya isaw dee sidaas icraabka uu yahay marka waxa dhan wuu qadaray man xaama xawla alxima wuu rabaa yuushiku faacilkeeda inuu marka u celiyo manta an yaqacana sidii la raba qaacidaday ku socoto oo ah damiir u laabanayo isimka ilaa hadda yuushiku isimkeedii ismi qaadan isimkuna manta u laabtay waa huwa yaqacana marka waxa weeyaan manta lafkiisa u laabanay isimkii u laabatay marka isku meelay u laabteen intaasu qaabkaasu isku waafijiyey marka qaacidadii waa iswaafaqsanta marka qaacidadu waa ay waafaqsanta hmm. raabku sidaasi wlaktaru sida badan wlaktaru sida badan laakiin macnaha xadiiska marka la sharxayo qaabkaas in loo icraabo wallahu aclam macaanida aada uma soo degdegaya sidaas laakiin qaacidada carabiga hadda uu isagu rabo waa iswaafajiy waa isku dhalaaliyey si aan warka uga jebino warkii uu soo sheegay oo ahaa waa in khabarka faacilkiisa uu u laabto isimka waa iswaafaji walaktaru sida badan fii khabari kaada wakarada oo afcaal muqaraba labadu ka mid ahaa waxa ku badan tajarudu waa inuu ka dhardiro min an naxw wamaa kaadu ma aysan ku sigan yafcaluuna inay sameeyaanoo neefkii qalaan kuma aysan sigan marka afcaashii marka laga fiiriyo in an ay la xariirsadaan iyo inaysan la xariirsan meeqay u qaybsantay afar afar qayb waxaa waajiba an inay la xariirsato waa waajib qaybna waxaa mamnuuca inay la xariirsato soo ma aha qaybna waxaa badan la xiriirsiga qaybna waxaa badan ka soo maaha ah, saas waa afartaas w loo qaybiyo qayb waa waajib in aan lala xadriyo qayb waa waajib in laga dhartiro qayb waxaa badan in lala xadriyo qayb waxaa badan in laga dhartiro afartan waa iyo wa qawlu shaaciri shaacirkii qownkiisa ou yidhi karaba alqalbu qalbigii wuxuu ku dhowaaday min jawaahu min ajli jawaahu cishqigiisa iyo jacaylkiisa daraaddiisa yaduubu inuu dhalaalo xiina waktigiiina ku dhowaado inuu dhalaalo qaalalwushaatu kuwa isku diradirayaalka ay yidhahdeen hindin gabadhiin dadaheeda maxbuubadaaheed qaduubun waa mid carab badan oo aadka ugu caraysan qalbigii ay dhalaanta oo gubata buu kalaba alqalbu qalbigii wuxuu ku dhowaaday yaduubu inuu dhalaalo kalaba isimkeedu waa alqalbu khabarkeediina yaduubu ficilkaas mudaarica ah iyo faacilkiisa mafcuulkiisa faacilkiina waa damiir musatiroo qalbiga u laabana min jawaahu jaarmujuurkuna wuxuu ku tacalluqa gadaal waa mafcuulka yaduubu markaa waxaad tidhahdaa alqalbu qalbigu wuxuu ku dhowaaday yaduubu inuu dhalaalo oo asaga dhamu sida bir dab la saaray u shilanto min jawaahu min ajli jawaahu cishqigiisa daraaddeed jacayl daraaddiisu la guba tegey xiina waktigiyuuna guba tegey qaalal wushaatu kuwii isku dirdiri jiray dadka isku dirdirayaalkaa warxumatashiilkii ay yidhaahdeen hindun qaduubun hinda gabadhii la dhihi jiray maxbuubadaheed waa mid aad u cara badan oo caradeeda ay daranta ama na ina iyo akhwaatuhaa ina iyo akhwaadeedii marka hadda casharka bilaabaynay nawaasikdu saddexay aheed kaanay akhwaadeedi waa dhammaataan maqaladay aheed kaanay akhwaadeedi markaasay dhamaatay ah, markaasay dhamaatay ila kaanay akhwaadeeda ayaa ay afcaal muqaaraba ka mid aheed afcaal muqaaraba kuwaasay ka midta la tarfacu lisma wa tansibu alkhabar nuucii labaada inaga qawaadeeda nuucii saddexaad waa danaya qawaadeediio gadaal ka soo socda nuucii saddexaad waa danaya qawaadeediio gadaal ka soo socda oo baabka dhan kitaabka juskaanuna saasuu ku dhammaanaaba juskaanuba sidaasuu ku dhammaanaaba faslu ama ina ina iyo waa qawaata walaalayaalkay fatansibu way kor dhigtaa almubtadaha mubtadaha wa waxaana lagu magacaabaa ismaa ina isimkeedii iyo akhwaadeedii wa tarfacu way rafcidaa rafcan ayra rafci wli alkhabara khabarka khabarkana waxay rafcidaan rafcigii hore mid aan ahayn rafcigii hore mid aan ahayn wa waxaana lagu magacaabaa khabarahaa ina iyo khabarkoodii wahiya ina iyo khwadeeda axruf ah weye ina wey ana wey wahumaa labadaas maxay faa'ideeyeen xagga macnaha litawkiidi nisba nisbada la adkaynteeda annisba bayna aljus isimka iyo khabarka nisbada ka dhaxayda nisbada ka dhaxayda nisbadaas in aad loo adkeeyo intaasay faaidada litawkiid nisba iyo wa nafyi shaki nusada qaldan iska ilaali ah, nafyi shaki nafyi shaki wey shakiga in laga anfiyo canhaa can nisba bayna اljuزayni iyo shakiga in laga anfiyo waxa weeyaan labada juz dhexdooda naw wadalika tusaale naw qawlihi tacaala wey faina allaha allah afuurun waa la dembi dhaaf badan allah waa isimkiinaba afuurna waa qabarkii allah oo isimka ah ayaa musnad ilayhi ah waxaana loo tiiriyey afuur oo qabarkaa nisbada loo nisbaynaa ilaahay kafuurnimada shakiya kuma jiro inuu afuur yahay intaas wey nisbada ilaahay loo nisbeeyey inuu kafuur yahay oo uu yahay raxiim nisbadaas adnaa shaki kuma jiro waa muxaqad ah. iyo wa qawlihi tacaala dalika cibaadada ilahay keligiis la caabuda haabitun waa sugan yahy bian allaha bisababi an allaha ilahi huwa alxaqu midka xaqa inuu yahy wax allo waxa kaloo la caabudana ay baatil yihiin ah. sidaas weeyaan ayaa cibaadada ilaahay ugu sugnaatay bian allaha allah huwa waa damiir lfasli isimkii anna wa allah alxaquna waa khabarkii huwana waa damir marka allah xaqnimada loo nisbaynaa oo cibaadadiisu inay gar loo nisbaynaa adnaa shaki kuma jiro wa kaana kaana litashbiihi uu ekaysiinay u sugnaatay tashbiih almuakadi la adkeeyey tashbiih muakad ah wadalika tusaale naxwu qawlika waa hadalkaa tiraa oo kaana zaydan zayd asadu libaax oo kale wey waxa way aad ayay iskugu egyihin wey xagga geesinimada asad iyo iyo zayd tashbiiha laysku ekaysiinaya aad loo sii adkayna maahan tashbiih fudud wey waa tashbiih aad u adag wey aad u adag yahay wey walaakina laakina lilistidraaki ka dabategida u sugnaatay istidraag waxaa la idhahdaa tacqiidu اlkalaami birafci ma yutawahamu hubuutuhu o nafyuh tacqiib kalaam hadal waa in laga daba tago hadal horoo la yiri waa in laga daba tago maxaa looga daba tagaa birafci maa shay in la anfiyo yutawahamu laismoodsiinayo ubuutu inuu sugan yahay shay laismoodsiinayo inuu sugan yahay aa la anfina waxaa laleeyahay camrun camar jaahilun waa jaahil ama waxaa tiaa maga kaas isagaa ma miaalisho isagaa miaaliyey waxaa tidhahdaa birafci maa yutawahamu ubuutuhu shay inuu sugan yahay laysmoodsiinayo al anfina isagaa miaaliyey naxw zaydun zayd shujaacan waa geesi haddii geesnimo loo qiro zayd oo naftiisa uu deeqi karo xoolihiisa inuu deeqi karaa waa min baabi owlaa laysleeyay maxaa yeelay lianna min shiimati shujaaca alkarab geesnimada dabeecaddeeda waxaa ka mida ah deeqsinimu لأنa min shimaة شhujaaعة alkarm dabeecadda ay leedahay geesnimada waxa kamida wax bixin maxaa qofka horay naftiisa horisa in huri kara marka fiiri marka aad tidhaahdo zaydu zayd shujaac waa geesi maxaa la tawahuma inuu yahay deeqsi laakiin hadda ilahay awdiis waa la arkaa le geesi macangaga oo aan shilin baxayn waa la arkaa marka markii aad tidhaahdo zayd waa geesi maxaa la tawahuma inay u sugan tahay zayd alkara deeqsimoosa maahan ka dabata marka laakinahu bakilu lakin imtixaan waxbaa lagu arkay ninkaas geesiga naftiisa halligaya oo bixinaya bilorakaala naftaada keen haddana waa bakiil xoolihiisa ma bixi karo marka arrin la malaynayo inay sugantaa laga anfina misaalka labaad oo nafyiga naga maqan marka oo ah waxa weeyaan tacqiib اkalaami bibaati ma yutawhamu nafyu hadalaa laga dabatega maxaa looga dabategaa biibaati maa yuusawahamu nafyu shay loo malaynayo dadku ismoodsiinayaan in la anfinayo aa la rabaa in la ibaatiyo tusaale waxaa tidhi camrun camar jaahilun waa jaahil juhalada waxaa lagu yaqaana cajala iyo inay degdegaan markaasa ti lakinahu xaliimu haddana saas inta waa nin duqaad badan ir camrun camar jaahilun waa jaahil jaahil marka badan cajalo iyo waxawan qilatu safriya lagu yaqaan sooma ah, markaas waxaa leedahay yuusan wax oqoone laakinahu camar xaliimu waa mid dulqaad badan ah, marka awal markii aad tidhi camrun jaahilun waxaa la meenaya inaad ka anfaydo xilmiga ah, xilmiga inaad ka anfaydo oo cajalo aad ku tilmaamaydo walayta layta w litamani walayta layta dhe litamani jeclaysi usugnaada ah, layta waxaa lagu yaqaanaa ayadu huwa dalabun maa la damaca fiih waa in la dalbo waxaan rajo lahayn wax aan rajo lahayn in la dalbo ah, waxaan rajo lahayn sida uu miaaliyey oo kale layt shabaab naxw layt shabaaba dhalinyaranimo caa'ido bal haduu soo laabala muu ku arka Ah, dhalinyarnimada haduu soo laabana maalin kaategi maa kugu soo laabana waa wax aan rajalahayn oo lada dalaban maala damacsi oo maa fii xusn amase wax waxa weeyaan dalabkiisa waa dhici karta in la helo laakiin culays ku sugay ka qawli daciifi can ilkasab qof aan shaqaysan karin ah, salku ku siqaya afarta adin waxa weya waa curyaan curyaan afarta adin baro ah, gacmihii waa ka jiis lugihii waa ka jiis waa naafi ooryaan wey ma shaqaysan karo xoolana ma laho waa cayr asagoo sidaasa uu wuxuu leeyahay laynta li maalinfaa adaan hantili lahaan xajiye ule marka waa arrin culus xoog ku keenima hadda ma hayo laakiin haddana mustaxiil lama dhigi karo ha mid qaligaa ah dhigi kara wariya sekada bal sanadan qaado konton kun oo dolaran sanadan seka u bixinayay bal aduu qaado khalaas ayrus ila xajina oo wax uga soo haray mustaxiil ma mustaxiil ma mustaxiil ma lacala wey lacala walacala lacala maxay tustaa walacala lacala litaraji ayuu usugnaaday walidaalika tusaalihi naxw taraji xaa la yidhahdaa taraji waxaa la yidhahdaa irtiqaabu shay lmaxbuub in la sugo shay la jecelyahy waxaa la sugaya dhismaya mar dhow ayuu imaanaa shay la jecelyahay irtiqaabu shay almaxbuubi waa kan ku yidhi tarajigu waa saas lacalla zaydan zayd wuxuu mudan yahay qaadimun mid soo gelayo inuu yahay inuu mardow safar ka yimaad zaydkaa maqan waana nin saaxiibkiisu jecel soo gelidiisu marka ibtiqaabu shay maxbuub walitawaquci shinsina waa u sugnaatay shinsi maxay tahay maxay tahay tawaquc tawaquc wuxuu yahay irtiqaabu shay makruuh waa shay la dhibsanayo in la sugayo oo la sugayo mar dhow u imaanayo waa dhibsanaya kuma faraxsana inuu shaygaasu dhaco laakiin wuu ka cabsana waa cabsi marka shay uu dhibsanayo ayuu isleeya mardhow ayuu arrinkaasu dhacaya tawaquc waa saas naxw lacala camran haalikun fiili camar wuxuu muday inuu dhinto ah. allah subxaana wa tacala aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed